بsم الlh الرحمن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انفعna ma علمتna وعلمna ma ينfعna وزدna علما qال المصنف رحimه الله المعلل waxaan ku jiray أqسام الخبر باعتibاr الqبول والرد khabarka marka la qaybinayo waxaa la aqbalaya midka la radini maqbuul baa soo dhaafnay waan soo maray marduudkii baan soo galnay oo loo qeybiyay laba qeybood sababu raddiga marka laga hadlaayo sababu raddi imaa bisaqdin wa imaa bidacnin <clears throat> inuu raawi dhaco ama ma ahe la dacniyo isagaba lagu haystaba sababtii saqdigeed waa ka soo baxday lixdii sababood sababta raawiga loo radiyo bisababi dacnihi isagoo la duraayo laftarkiisa ayaan galnay toban qaybood baa loo qeybiyey tobankaa qaybood shan xagga dayaanada iyo cadaaladay aheyd shanna xagga dabdiga iyo xifdiga ayay ku saabsan tahay waxaan soo qaadanay markay tahay xagga cadaalada qaar ka mid a ah, alkadibu waalmutahimu bilkadib waxaan soo qaadanay iyaduna kuwo kale oo ah kalmunkari wafaaxishi alkalati nacam waa alfisq ayib halkan waxaan ka gelaynaa almucallal ida kana sabab raawi waa sababti lixaad marka tobankii tobankii shan baa soo maray inkastoo shantaas udhex jirjirtay ida kana sababu dacni <clears throat> dacniga iyo durida raawiga la duraayo sababta keeni hadday tahay ida kaana sababu dacni fi raawi raawiga sababta loo dacniyay wax looga sheegay huwa alwahmu hadduu yahay wahmi oo raawigu baa wahmi ku dhacay ismoodsiiskiisaa badan ismoodsiiskiisa yaa badan fa xadiiثuhu xadiidkiisa yusamaa waxaa lagu magacaabaa almucallal ayaa lagu magacaabaa wahwa sababtan aan ka hadlayna mucalalka ahna asababu saadisu waa sababtii lixaad markii asbaabtii tobankeed laga hadlayo asbaabtii tobankeeday ku saabsaneed aطacnu fi raawi raawi in la dacniyo tii lixaad wey midan mucalal maxaa la yihah marka wuxuu le tacriifuhu luqatan ismu mafcuul wey min acalahu ba laga keenay acalahu ah, waa cileeyey fahuwa macluulun bikada fahuwa mucallun mucal iyo mucallal iyo macluul saddexaasba waa la yihahdaa laakiin wuxuu rajaxayaa in la yihahda mucallun in la yihahda wahuwa alqiyaasu asarfiyu lmashhuuru qiyaaska sarfiga ee mashhuurkaas sidaa weeye calaa wajhi qiyaas ku yimid in mucal la yidhahdo wahuwa luqa alfasiixa weeyaan laakina atacbiira bilmucallil ama mucallal in la yidhaahdo min ahlilxadiidina ka yimid jaa tacbiirkaa wuxuu ku yimid calaa hayri mashhuuri fi luqa sidii mashhuurka luqada ku ahayd si aan ahayn bu ku yimid oo muxadisiintu iska samaysteen ayagoo ku khaldan xaggii tasriifkii iyo tacliilkii sarfigahaa way ku qaldan yihiin maxaa yeeley haddii mucallal la yidhaahdo min callalahu bimacnaa alhaahu wa minhu tacliil اlumi waa ka kuleh hooyada ilmaha markay qooqinayso ama ay maaragtay madadaalinayso maaweelinayso yaa tacliil la yihahda mucallal la yihahdaa marka kii marka maaweelinay bay noqon marka macnahaan xataa way khaldami bu kuleyahy wa min almuxadithiina waxaa kamida man qof cabara canhu mucalkaasi ka cabiray bilmacluul ba yihiba wahuwa oh, kaasna daciifu marduud waa daciif marduud ah, ah marduud aya meesha an qor wax marduud u qoraay ma jirta marduud marduul ah, marduud unbu ujeedaay cinda ahli lcarabiya waluqa waa marduud oo cinda ahlicarabiya waluqa labadaba ah. marka ism mafcuul rubaaci laa yakun calaa wasni mafcuul bu kuleeyay isilaaxan alawsi qudubna isilaaxan ujeednaa inta badan waxaa loola jeedaa mucal isilaax waxaa lagu yihahdaa mucallal huwa alxadiithu aladii waa xadiidkii uطulica fiihi lagu ogaaday calaa cilati cila lagu ogaaday ciladaasoo taqdaxu ceebeynaysa fii sixatihi xadiidka sixadiisa ceebeynaysa sixada hadda waxaa loo jeedaa qabuulka o dhan baa loo jeedaa xasannimadii bay ceebeen saxiixnimadiina waa kasii shisheesaaba taqdaxu waxay ceebeynaysaa fi sixatihi ee fi qabuuli lxadiidi baa loo jeeda sixa goorma imaanato in la aqbalo kama horeyso marka la aqbalo ayuu ama xasan noqon ama ku darsanoo saxiix noqonaya kol hadduu cilo qaadixa a meesha ay taallana xadiidkii maqbuulba ma ahaba waa marduud maqbuulba ma aha waa marduud marka sixadan hadduu meesha ka hadlayo musanifka qabuulkiiba ujeeda wاlxadiiثu اladii waa xadiidkii uطulica fiihi lagu daalacdo lagu ogaaday calىa cilatin cila lagu ogaaday ciladaasoo taqdaxu ceebeynaysa fii sixati xadiidka in la aqbalo oo sixadiisa ceebeynaysa maca ana daahira daahirkan kore wixii uu yahay assalaamatu nabadgelyo minhaa ceebtaa uu ka nabadgalay isagoo ceebtaas daahirkana ceebta inuu ka nabadgala muujido sanadka ilan waxaa weeya w shuruudii shanta la shardinayey labada shardi u waaweyn waxay ahaayeen itisaalu sanad iyo cadaalat ruwaad cadaalat ruwaad iyo itisaalu sanad dabdiga ku dar saddexdaas yaa u culcuslaa marka sanadka haddaad fiiriso waxaa weeyaan daahirkiisa waa xiriira dabdi ruwaadi waa rag loo yaqaano oo dabdigooda fiican yahay cadaaladooda waa fiican yihiin daahirkiis saas u fiican yahay laakiin cillo qarsoon ayaa meesha ku jirta waa noo arki doonaa cilladaa iyo waxay noqon kartay iyo way soo socotahay tacriifkiisa marka waad ogaatay waa xadiid ladii waa xadiidka uطulica fiihi lagu taalacday calaa cilatin cilo ama shay sabab taqdaxu ceebaynaysa fi sixati xadiidka sixadiisa ceebeen maca ana daahira muuqaalka kore xadiidka asalaamatu ay tahay inuu ka nabadgalay minha min alcila cilada qaadixada inuu ka nabadgalay baa daahirka u malayn oo waxaad leedahay raggi waa kuwa fiifiican hebel iyo hebel ku jira sanadka waa rag labdigooda lagu kalsoon yahay cadaaladooda lagu kalsoon yahay tacriifu alcila taa hore waxay ahayd mucal xadiidka laftirkiisa la tacriifinay cilada maxay tahay marka xadiidkan ku dhacaysa ee ceebeynaysa bal noo tacriifi hiya cilo waxaa la yidhahdaa sababun sabab qaamidun daahsoon ama eh, qarsoon waa isku mid oo qumuudku waxaa weeyaan waa wax yar maldahan oo mara saaran oo aad maaratay u muuqanin wey qaamid khafiyun qarsoon cadfu tafsir bay isku noqon karaa waa isku fasiraysaa qaadixun wuxuu ceebanaysaa ciladaasi fii sixati alxadiidi xadiidka saxadiisa inuu saxiix noqdo yay ceebeen oo min asixati walqabuuli ila raddi ayay u tuuraysaa saxiixnimadii inta ka qaaday marduud kaleys fa yuukhadu waxaa laga qaatay min tacriif alcila cilada tacriifinteeda haada ee kana ana ah. alcilata ciladu cinda culamaai lxadiidi culamaa lxadiid agtooda cilo waxa weeye laabudda inay laga maarmaan tahay an yataxaqaqa fiiha cilo inay ku xaqiiqowdo shardaani laba shardi cilada qaadixada waxa ujeeda cilada xadiidka sixada ka qaadaysa laba shardi marka la helo unbaa xadiidku ay daciifin kartaa tacriifkana labada shardi baa ka qaadanay waa artaa sabab qaamida sabab qaadixa soo ma artid qaamid khafi qaadixa tacriifkii baa kuu sheegay labadii warka tacriifka ah kugu sheegay buu kuusoo banaanka kuusoo dhigaya yuukhadu min tacriif alcila ana alcilata cinda culama alxadiid waxaa laga qaadan in laabudda ay laga maarmaan tahay an yataxaqaqa ciladu inuu ku xaqiiqoobo fiiha cilada shardaan laba shardi inuu xaqiiqoobo la helo wahumaa labada shardi labada shardi waxaa weeyaan alif alqumuud walkhafa horta way jirto wax banaankaba iska yaala oo inqidaacu sanad banaanka iska yaala ama maaragtay dacfi banaanka iska yaala khafi maaha marka cillo laguma magacaabi karo cillo laguma magacaabi karo marka wax qarsoon oo dadka badankii ayna garanayn waa inay tahay shardiga labaad waxaa weeye alqadxu fi sixati xadiid cilada cillo xadiidka daciifinaysa waa inay tahay laakiin cillo iska sahlan oo xadiidka daciifinan hadday tahay xadiidka waa macluul lama dhahayo lama daciifinayo <clears throat> fa ikhtalla waaxidu minhumaa hadduu ikhtalla hadduu maqnaado oo uu dhimo ama nusqaabo la waayo waaxidun shardi baa la waayey oo minhumaa labadaa shardi kamida labada shardi cilada loo waxay ahayd alqumuud walkhafa in la helo iyo alqadxu fi sixati alxadiid cilo qarsoon waa inay tahy horto ha qarsoonaatay haddana wax daciifinaysa oo xadiidka ceebeen waa inay tahy labadaasa shardi la waayo ka warran labada mid kamida ka an takuuna alcilatu ciladii baaba waxay noqotayba daahiratu iska muuqataba daahiratan cilo muuqato oo ayay noqotay oo nin walba uu garan karo xadidkan wax ka maqan yahay xadidka inuu daciif ku jiro xadiid inuu maaratay eh, mucdal yahay munqadic inuu yahay mucalaq inuu yahay waa cilooyinka daahirka wey aw kayra qaadixa waa cilo waxba ceebeyneynin oo iska sahlan arki doona falaa tusama cinda markaas laguma magacaabo cilatan isilaaxan xagga isilaax culamaau xadiid cilo laguma magacaabo haba laskaga ilaaqa axyaanan hayr alisilaax haba laskaga magacaabo cilaa laska dhee laakiin cilada la sheegi alqumuud walkhafa iyo alqadxu fi saxati xadii labada waa laga helo labada la waayo cilo ma noqonayso qad tuطlaqu اlcilatu calىa gayri macnaaha اlisilaaxi bu kulehay macnihii istilaaxigahaa ciladu ay lahayd sabab qaamid khafi taqdaxu اlxadiid sababtaasay cilo ahayd mudda musalaxa laakiin wuxuu kuleyahay qad tuطlaqu اlcila in cilada laiskaga iطlaaqaa dhici karta calىa gayri macnaaha macnaheedii gayrkiisa alistilaaxi ee macruufkaa macnihii musalax ahaa ee naqaanay oo inay alkhafaa wاlqumuud iyo alqadxu labadaa inay isku imaato ciladii istilaaxi lagu yaqaanay mid aan ahayn in cilo laiskaga magacaaba dhici karta buu lehy inamaa dakartuhu wuxuu ley musanifka wixii aan kuu soo sheegay oo min tacriif ilcilati cilada tacriifinteedaa iyo qeexideeda xaggee kusoo sheegtay fi lfaqrati saabiqa faqradii hore ee hadda soo maray iyo cutubkii hadda aan soo maray oo ahaa alcilatu sababun qaamidun khafiyun taqdaxu lxadiid maca ana daahira salaama saasaan kugu soo tacriifiy soo maha marka tacriifkaa soo maray maa dakartuhu waxaan soo sheegay min tacriif alcila fi lfaqrati cutubkii asaabiqati hadda soo hormaray huwa almuraadu bilcila cilo waxaa loo jeeda waa midkaas fi isilaaxi muxadithiin muxadithiinta isilaaxooda iyo siday ku heshiiyeen cilo marka aad ka maqasho waxaa loola jeedo waa midkaa ah ee labadaa wasfi leh wasfu alqubuud walkhafa ko alqadxu fi sixati alxadiid labadaa midka laga helay yaa loola jeeda cila fi cilmi mustalax alxadiid laakiin ha yeeshee qad yudliquuna alcila cilada inay ku idlaaqaan baa la arkaa yani laakin naadiran wey naadiran soo maarti naafil mudaaraqad hadday gasho qad ficil mudaaric haday gasha maxay dhihi jireen ataqliil bay faa'idaysaa sooma laakin qad yasduqu lkadibu oo kale wey qad yasduqu lkadibu laakiin qad yudliquuna alcilata cilada inay ku idaaqeen baa dhacda marar yar axyaana marar yar calaa ayi dacnin durid kasta oo muwajahun lilxadiid durid kasta oo xadiidka lagu wajahay oo lagu sheegay xataa qaadix ba yana noqonayna in cilo la iska dhaha laga arkaa buu yidhi wain lam yakun hada dacnu duridaasi yana noqoninba khafiya mid qarsoon oo haddii hadda la yirahdo alinqiaacu walirsaalu walmucallaqu walmucdalu kuwaan soo maray asbaabtii sakdiga daahirkeed soo meen mararka qaarkood ba waxaa laska dhahaya cila laska dhihi khafina maaha aw amase qaadixan ba yana noqonin wain lam yakun hada dacnu yuna noqonin khafiyan aw qaadixan mid durayo xadiidka daciifinayo ama ceebanayo yuna noqonin in cilo laska idlaaqa la arkaa buu yiri fa min anowc laweli nooca hore waxaa kamid a noocee tasmiyat lcila maa lam yakun dacnu khafiyan soo maart kaas ula jeeda noca koobaad in cilo lagu magacaabo dacni aan dacni aan khafi ahayn dacni xadiid la dacniyey oon khafi aan ahayn in haddana cilo lagu magacaabo waxaa soo geli altacliilu bikadibi raawi ah, raawiga beentiisa inuu beenaalo yahay oo wax lagu cilayo nin beenaalaha ku jira markaas at xadidku cilla ku jirta marka cilada tan ma waxaa wey waxaa yeelay dacniga khafi maaha waa daahir aw kaflatihi raawi muqafalba waa daahir aw suu xifdihi oo daahira aw naxw dalika haddana waxaa mararka qaar liskaga idlaaqa cila liska dhahaa laakiin ciladii musalax aheed ee laisku yaqaanay meeha sababtoo ah khafi baa la rabaa inay noqoto cilo marka laga hadlayo xataa laqad sama atirmidiyu naska cilatan imaam tirmidi raximah llah wuxuu ku magacaabay naskiga naskii waad garanaysaayo waa rafcu xukmin saabiqin bixukmin laaxiqin xukun hore oo jiray in la rafciyo xukun saabiq laaxiqa lagu rafciyo wuxuu ku tilmaamay cil ayuu iska yiri cilu iska yiri ayb wa min anowci thani nooca labaad nooca labaad waa kee markuu yahay ciladu markay tahay cila kayra qaadixa loo jeeda soo maart wain lam yakun hada dacnu khafiyan oo qaadixan soo kuma dhin markayna ciladu ayna aynan ahayn khafi wixii cilo la iskaga magacaabi baad arki wayna khilaafsantaha musalaxi ayadoo oo cilada ayada ah qaadixa aynan ahayn oo xadiidka aynan daciifinaynin oo cilo laiskaga magacaabin waa arki wahada yukhaalifu listilaax istilaax buu khilaafi tajawuzan mararka qaar waa la iskaga idlaaqa noocii labaad buay kasoo gelaysaa altacliilu bimukhalafatin mukhaalafo in wax lagu cileeyo aan laa taqdaxu ceebeynaynin fi sixati alxadiid mukhaalafo xadiidka ku jirta laakiin xadiidkii aan daciifinaynin yaa mararka qaar waxaa la iska dhihi fiihi cila fiihi cila ka irsaal maa wasalahu hiqa ka irsaal in la irsaaliyo maa wasalahu hiqatu qof hiqa ah wuxuu wasliyey in laarta la irsaaliyo oo mursal laga dhigo wa binaan calaa dalika ninkaa hiqada ah ee wasliyey unbaa la qaadani marka xadidki xadiid qaadixa ma noqonin ama maarata cillo qaadixa may noqonin wa binaan calaa dalik saxiix mucalala jiray dheheen saxiix mucalal baa jiray markay kuleeyihin waxaa weeye waa midkii isdilaax ahaa mid aan ahayn oo laiskaga idlaaqay dacni aan khafi ahayn ama meahe dacni aan qaadix ahayn oo cilo laiskaga magacaabay marka iyadaa waxaa weeyaan xadiidku waa saxiix cilada waa laiskaga magacaabay laakiin cilada ciladii maqsuudkahe la yaqaanay ahe sababtii qaamidkeeda khafigeeda qaadixadeed ma aha ma aha buu kuleeyahy jalaalatuhu wa diqatuhu waman yatamakanu minhu ama cilada xadiidka mucalalka ee cilaysan eh, iyo mawduucan asaga ee laga hadlaayo jalaalada uu leeyahay yani inuu kamid yahay mawaadiicda xadiidka marka laga hadlaayo ogu cadiimsan ogu weyn ogu muhiimsan jalaalatuhu muhiimadiisa wey iyo wa diqatuhu diqatu hada nooc noocan asaga ahee mucalka la yihaahdo daqiiqnimadiisa inuu yeeshay qarsoon oo daqiiqa ah, oo qota qoto dheer oo aan dadka badanka ayna fahmi karin waxaa kaloo laga hadlayaa waman yatamakanu minhu dadka makansan ee ciladaasi qaamilada ee khafiga ee qarsoon ee daahirkana salaamada tusaysa qofka makansanayo ee soo saari ee banaanka soo dhigi saddexaasu ka hadli rabaa awalan inuu yahay ilmi cilmigan cilal ah cilmu jaliila ah inuu yahay cadiim ah, muhim ah in la bartana ay muhim tahay laba inuu yahay cilmi daqiiqa ah, khafi oo qarsoon oon daahir ahayn oo dadka an ku wada baraarugeynin saddex inaan kuu sheega buu kuleeyahay man yatamakanu minhu dadka makansani ee ciladaasi kaamilka ee qarsoon ee banaanka aan oolin dadka soo saaraya ilahay u furay dadkaasna waxbaan kaaga sheegay bu kuleh macrifatu cilal lxadiidi xadiidka cilalkiisa oo la barto min ajali culuum lxadiidi bay kamid tahy culuum xadiidkan waxaan kasoo hadlaya dhab culum xadid baan su dhahay aqsaamu lkhabarkii biictibaaraadka faraha badan ahaa iyo tafaasiishii gudaha ku jirtay oo dhanba waxaa la dhahaa culuum lxadiid mid walbaba waa nooc kasta oo min anwaaci culuum lxadiid wey walidalika saaxib bayquniy muxuu yihi wakulu waaxidin ataa waxadda waa kii kulaa wey kulu waaxidin muxuu ka wadaa kulu noocin min anwaaci culum xadis buu ka waday ataa sayati waxaddahu maca taxadihi wa tacriifihi baan ku keeni rabaa kii dhihi jiri wey marka wuxuu leeyahy macrifatu cilal xadiidi xadiidka cilalkiisa iyo cilooyinka gala oo la barto min ajali culuumi xadiidi intaad maqduuca ah iyo kuwa daahirka ah iyo cilooyinka daahirka ah iyo kuwan qarsoon ee qaamilka ee waxaa sii xeel dheer oo sii muhiimsan noocan maarata ciladae qarsoon in la barto min ajali culum xadii kamid ta wa adaqihaa adaqi culum xadii bay kamid ta culumxadii midkaa ugu daqiiqsan ugu qarsoon en aad u muuqanin u xeel dheer lnahaa lanahu liannahu noocan asaga ahe culumulxadiidka kamid ee mucalka ama ciladaa yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilaa kashfi alcilali alqaamida cilooyinkii qaamilkeeda ee maldaanaa ee daahsanaa ama mdaahsanraa ee qarsoonaa in la garto lasoo saaro banaanka kashfi kashfi alcilal alqaamida alkhafiyati ee qarsooneed allatii ciladaasoo laa tadharu aan muuqanaynin ilaa liljahaabida jahaabidada mooyeene kuwa cilmiga uleh iyo macrifada fii culuumi lxadiid cilmiga uleh jahaabidada waxaa wey culimada waaweyn ee fadnigan cilmuxadiidka iyo cilalkiisa ilahay u furay kuwaa mooyeene qof kale oo soo kashfin kara banaanka soo dhigi kara ma jiro wainamaa yatamakanu minhu haddaba yaa makansani yatamakanu minhu waxaa makansan oo cilmina asagaa ka faa'iideen oo garani wayaqwa kari calaa macrifati aqoontiisa waxaa kari oo quwo u lahaan ahlulxifdi culummada ahlulxadiidka xifdiga u saaxiibka ah waalkhibrati iyo khibrada muddo dheer bay cilmigan xadiidka kusoo jireen ooy ka warhayeen waalfahmi thaaqib faham duleelo oo dheera kuwa u saaxiibka ee meel fog wax ka fiirin kara kuwaas unbaa cilmulcilal garan kara walihaada saa darteed bu wuxuu leey musanifka lam yakhud muunan tiimbanina dhex gelin khimaarahu khimaaruulcilal cilalka moolkiisa ila alqaliilu wax yar oo min alaimati unbaa galay bu ku leey cilooyinkii wuxuu ka dhigay wax mool ah si kala moolsan baddi iyo moolkii cilooyinka waxaa tiimbaday oo intuu gudaha u galay ka soo saaray wixii khafigaaya ku jiray qaliilun wax yar ila alqaliila wax yaroo min alaimati kamida ah, ila alqaliilu min alaima baa galay nin nin ma tahay isuma taagin nin nin ma tahay cilada daahirka oo ma laga hadlaa laakiin waxaan qarsoone kaamidka taayada ah nin ma tahay ma geline wax yar baa galay oo kamid a aimada ka ah ibnulmadini baa kamida ah. cali madini sheikh bukhaari wa axmeda axmed ibn xambal shaybani wlbukhaariy imaam moxamed bin muslim eh, albukhaari abu cabdilaah wa abi xatim wadaara qudni raggaasaa ah, ragga cilalka caanka ku ah inay ka hadlaan eh, maxamed bin ismaaciil eh? naam axsanta albuhari maxamed bn eh, ismaaciil naam maxamed bin ismaaciil ibn ibrahim albukhari ayb ilaa ayi isnaadin yatadaraqu tacliil ilaa ayi isnaadin sanadkeebu yatadaraqu galaa atacliilu tacliilka tacliilka hata asla marka laga hadlaya sanadkeebu galaa ma sanad dacfigiisa uu iska muuqdaa mise sanad daahirkiisa uu sixa yahay ayuu galaa wuxuu ku leeya yatadaraqu tacliilu wuxuu galaa ila isnaadi sanadka aljaamici kulmistay shuruuda sixati sixada shuruudeeda daahira agga muuqaalka xagga daahirka shuruuddu sixa o dhan ay u shanti shardi itisaalu sanadkii daahirkii maxaa cadaalat ruwaati wa cadamu shudu wixii o dhan baa ka muuqda daahirkii liana alxadiida daciifa xadiidka banaanka warku iska taagan yaha daciifkiisa banaanka laga garanayo laa yaxtaaju ila albaxthi baxthi baa oman baana in la baaro cilalihi cilooyinkiisa in la baarbaaro oma baahnaba maxaa yeel dacfkiisa daahir wey kalow dacfkiisa daahir iyo kaasaga mucallal lama dhahayo id inahu marduudun kaas waa marduud marka horeba laa yucmal bi lagu camalfali mahayo nin walbana banaankaas kaga istaagi ee midka sixadiisa ay daahirka tahay muuqaalka kore laakiin cilo qarsoon ay ku jirto sanadka noocaas oo kalea laiska fiiriyaa bima yustacaanu calaa idraaki alcila cilada in la haleeloo la helo maxaa lagu kaalmaysan maxaa kuu kaalmeyn oo kuu sahlay cilada saad u gaarhi lehed yustacaanu calaa idraaki alcila cilada haleelideeda waxaa loo kaalmaystaa biumuurin minha waxaa kamid a umuurtaasi alif tafarud raawi in raawi uu keliyo la keli noqdo xadidkii oo sa keligii xadiidkan saa lagu arko xadiidka isaga fardiga ama qariibka bal aan iska fiirina la dhihi waa la baari inuu mukhaalafo dad kale khilaafay oo waxaan kuwa kale aynan la imaan u la yimid yaa la iska baaraya waxaa lagu ogaan kara kuwa lagu kaalmaysanayo ba mukhaalafatu hayrihi lahu xadiidkaa uu la keli noqdo heyrkii uu ku khilaafo haddana ayadana waa sabab kugu xumbaaraysa inaad ka shakido o iska baadho jim qaraa'inu ukhraa qaraa-in kale oo tadamu ilaa ma taqadam ay wada dhex gelayso ilaa ma taqadama fi lfaqratayn labadaa faqre een soo maray qaraa-in kale oo ay kamid tahay oo dhex gelayso eh, faqratayn labadii faqre ee ama cutube alif iyo ba'da ahaa alif wa ba labadaa faqro aan soo maray alif yo ba waxaan kusoo maray altacliilu bikadibi raawi o kiflati o suwa xifdihi midkii istilaaxiga aan ahayn nooca tacliil bimukhaalafati la taqdam fi sixati alxadid ka irsaali ma wasala hiqa kuwaasi ahaayeen waxyaalahaasa lagu yaa lagu kaalmaystaaba kule inaad ogaato cilada hadihi اumuuru tunabihu alcaarifa umuurtan ayada ah een soo sheegnay ee uu qofka kaalmaysanayo tunabihu waxay ku baraarujinaysaa alcaarifa qofka garanaya bihada lfani fanigan xadiidka iyo cilmulcilalka ah waxay kuwaay maaratay ku baraarujini ilaa wahmin wahmi iyo ismoodsiis waqaca dhacay min raawi xadiid xadiidka qofka warinaya ismoodsiis iyo wahmi inuu ka dhacay ayay ku baraarujin tafarudka uu la keli noqday ko ayuu raaco oo uu dib usii raaco wuxuu soo saari inuu qofka raawiga ismoodsiiyey xadiidkan isaga mukhaalafadiisa uu keyrkii khilaafay bu intuu dabagalo ayaa waxaa usoo baxaysa wahmun waqaca min raawi xadiid inuu wahmi ka dhacay xadiidka qofka warinaya seebu marka muxuu gaaraya ima bikashfi irsaalin ayuu soo saari wuxuu daba socdaba wuxuu soo saaraya bikashfi irsaal irsaal xadiidka isaga ah inuu maaratay yahay xadiid mursala ayuu banaanka soo dhigaya bikashfi irsaali mursal soo saaridiis fi xadiiin xadiid rawaahu uu wariyey midkan mawsuulun xaaliya xadiid buu mawsuul ka dhigay tafarud buu keligii buu la noqday uu ka daba tegay ninkii cilada yaqaanay muxadidka wuxuu soo saaray xadiidka isaga mursal inuu yahay oo mawsuulun ahayn wuxuuna kaalmaystay tafarud raawi iyo mukhaalafatu hayrihi iyo qaraa kale yuu kaalmaystay wuxuu kaloo soo saaray wa ima bikashfi waqfin waqfi buu soo saaraya xadiidka inuu saxaabi warkiis yahay fi xadiiin xadiid buu waqfi kusoo saari rawaahu u wariyey marfuucan ninkan waahimka rawaahu waahimka u wariyey marfuucan xaal uu yahay xadiidka isagaa mid marfuuca xadiid buu marfuuc ka dhigay ninka waahimka tafarud buu ahaa dabagalay mucalilkii ama asxaabulcila culamadii baa dabagashay waxay soo saareen xadiidkan uu rafciyey inuuna war nabi ahayn ee war saxaabi uu yahay oo mawquuf inuu yahay ayuu kashfiyey wa imaa bikashfi waqfin wqfi iyo mawquuf soo saaridiis iyo faydidiis fi xadiiin xadii gudihiis rawaahu uu weriye waahimku marfuucan xaala kowni marfuucan ayuu weriyey wa ima bikashfi idkhaalihi wuxuu soo saaray qofkii eh, eh, eh, asxaabu ciladahaa ama cilada takasus ku lahaa ee culama xadiidkaha bikashfi idkhaalihi waahimku inuu dhex geliyey buu soo saaray xadiian xadii fi xadiiin xadii inu dhegeliyey laba xadii inuu madaxa isku geliyey ayuu soo saaraya qofkii wax baarayey aw mase gayri dalika kuwa aan soo sheegnay waxaan ka ahayno min alawhaami ismoodsiiska iyo wahmiga raawiga ku dhaca ah bxayث yaqlibu uu qaalib noqonayo calaa dani malihiisa dalik malihiisa wuxuu qaalib noqon inuu xadiidka wahmi ku jiro markaasu wuxuu isticaanaysanaya asbaabahaas kadibna marka ciladii buu gaaraya fayaxkumu markaasu wuxuu xukumaya bicadami sixati اxadiidi natiijadii taas intuu baaritaan ka daba qaato oo wahmi uu raawi isaga ka shakiya inuu ku jiro ayuu wuxuu soo saaraya xadidka inuu yahay mursal oo mawsuulun ahayn inuu yahay xadiidkan mawquuf oo unan ahayn marfuuc iyo gayraha min alcilal bu banaanka so dhigaya markaasu fayaxkumu wuxuu xukumi bicadami sixati اxadiiثi xadiidkan inuu saxiixeen liannahu xadiiثu mucal xadiid cilaysan ciladaasi qaamilka ee khafiga ee qarsoon ee qaadixada ku jirta saa darteed xadidka mardud noqonaya ma huwa ariiqu ila macrifati اlmucalal mucalalka dariiqada lagu garan karo maxay ti ma huwa ariiqu wadada maxay ti ilaa macrifati اlmucalal xadiidka mucalalkaa macrifadiisa iyo garashadiisa wadada loo qaado ee lagu ogaado aariiqu wadada ilaa macrifatihi garashadiisa loo qaado huwa waxa weeyaan jamcu uruq xadiid haddaa rabto ina xadidkan ad ogaato inuu mucalal yahay bal horta xadidka duruqdiisa o dhan soo aruuri masaanidi ka aruuri oo musanafaad kasoo soo aruuri oo sunan kasoo soo aruuri oo majaamicdi kasoo soo aruuri jamcu uruq xadiid wanaduru deena waxaa la fiirinaya inuu fiiriyo fii ikhtilaafi ruwaatihi xadidkan isagaa markuu ku jira sunanka iyo markuu saxeyn ku jiro matalan iyo markuu ku jiro masaanida iyo markuu ku jiro majaamicda bal markaas iyadaa ruwaadda warinaysa inay iskhilaafeen wanadaru wuxuu fiirinaya fi ikhtilaafi ruwaatihi ruwaati hada alxadiid xadiidkan duruqda faraha badan ku yimid ruwaadiis inay iskhilaafsan yihiin hadday iskhilaafaan oo midna uu mawsuul ka dhigo midna uu ka dhigo mursal ka dhigo mid mawquuf ka dhigo midna uu ka dhigo matalan eh, marfuuc ka dhigo markaasuu miisaan saaraya walmuwaasanatu markay u gudbaya marka uu fiiriyey kadib iskhilaafkooda iyo wuxuu u gudbay walmuwaasana inuu miisaan saaro bayna dabtihim wa itqaanim raggan ayaga yaa u dabdi badan itqaanka iyo sugidda xadiidka yaa u horeeya midka marka adqanka ah ama adbadka ah ayaa warkiisa la qaadanaya midka kalena xadikiisa waa le mucal ayaa leh wlmuwaasanatu miisaanid bu bayna dabtihim wa itqaanim uma kadib hata midii u dambeysay xukunkii baa yimid uma alxukmu wuxuu xukumayaa cala ariwaayati almacluula riwaayada macluulada ah ee raawigiisa uu yahay ayr khayra dabdi uu yahay hayra dabdi walitqaan uu noqday kaasuu xukumi banahu daciifu mucalal ayuu ku xumbaaraya inuu daciif yahay mucalal ayuu ku xumbaaraya ayib ayna taqacu lcila cilada xaggay dhacda xaggay gashaa ila waxaan soo maray sababun gaamidun khafiyun taqdaxu lxadiid maca ana daahira salaama soo maheen cilada noocaas heesaa loo tilmaamay xaggay gashaa waxay gashaa buu ku leeyahay sanad iyo matni labada way gashaa xadiidka labada buu ka koobaye sanadka silsilada iyo matniga labada muxadid kooban yahy taqacu waxay dhacdaa alcilatu fi lisnaadi sanadka way gashaa wa alakhar waa sida badan kaatacliili bilwaqfi walirsaali in xadiidka lagu cileeyo mawquufnimo iyo mursalnimo irsaal lmawsuuli ama waslu mursali maaratay mawquufkii oo la rafciyo ama marfuucii oo la waqfiyo halkaa way gashaa ba wa taqacu fi lmatni matnigana way gashaa wahuwa alaqal waa yar tahay mithlu xadiidi nafyi qira'ati lbasmalati fi salaat xadiidka ku saabsan nafyu qira'ati lbasmala in basmalada iyo bisinka la akriyo fi salaati salaada in lagu akriyo oo la anfiyo nafyiga asagaa mucallal wey mucal waa cila ku jirta oo maa kaanuu yaqra'uuna bismi illahi raxmaan mayna akrin jirin in la yidhaahdo nafyi baa loola jeeda oo basmalada lama akrin waxaa kuduba tukaday nabiga abubakar cumar baa kuduba tukaday bismi illahi mayna dhihi jir marka xadiidka asaga ah oo nafyiga ka hadlaaya kaasaa mucal aho matnigiisa cilaysan lannahu waxaa loola jeedo ma aha cadam lqira'a ee waxaa loo jeeda cadamu ljahri lqira'a in qirada bismi illahida aan lala jahrin baa loola jeedaa ee waa laga tegayba ma aha meeshu hal ilcilatu fi lisnaadi taqdaxu fi lmatni cilada sanadka hadday gasho matniga miyay u gudbiya oo kartaa saas ku weydiinaya hal ilcilatu cilada fi lisnaadi sanadka gashay ee qaadixada taqdaxu ciladaa sanadka qadxisay ee ceebaysay taqdaxu miyay ceebeyni fi lmatni matnigana taasu ka hadlaya su-aal buu geliyey marka waxaad garanaysaa inayna jasmisnayn ma jasmisna laba xaalo marra haaba dhihi marra maya mar way way ceebeyn matniga sanadka cillada gashay mar ayna ceebeynayna way dhacdaa qad taqdaxu fi lmatni ciladaa sanadka gashay inay matniga ceebayso waa dhacdaa maca qadxihaa cilada ayadoo daciifisay oo ceebaysay fi sanadka iyadoo ciladaasi cilo qaadixaa ka dhigtay oo ceebaysay sanadkii inay matniga ugudubto waa dhacdaa wadalika mithlu tacliili bilirsaal haddii xadiidka lagu cileeyo mursalnimo oo lasoo iktishaafo inuu xadiidkan mawsuulka ah uu mursal yahay dee waxaa weeyaan ko sanadkii horta mutasil maaha oo mawsuul maaha oo xagga sanadka ceebtaasaa gashay laba matnigana nin yaa wuxuu u kor yeelay wuxuu sheegaya matnigii war uuna nabiga sheegin calayh salaam ayuu leeyahay nabigaa sheegay lannahu qawlu qawlu ayri saxaabiy qawlu hayri saxaabiy qaala rasuulu llahi soo maheen qof aan saxaabi ahaen ayaa qaala rasuulullahi yidhi matniga marka matni rasuul ma ah matniga asagaa matni nabi ma aha xadiid nabi ma ahee matnigi marka asagana mucallal buu noqon haddii maalan ay ciladu tahay xagga irsaalka sanadkii oo irsaal ku dhacay oo wasligii iyo itisaalkii la rabay laga waayey ko matnigii oo nin aan maaragtay nabiga warka wax ka warinin oo taabicia uu qaala rasuulullahi yidhi oo matniga asagaa matni nabiba uunan ahayn noqon karin ayaa iyadana soo baxday taas marka matnigana waa ceebay way galaafatay sanadkii iyo matniga labada wuu ceeboobay ba waqad taqdaxu fi lisnaadi ciladaas ayadaa inay ceebaysaa dhici karta fi lisnaadi sanadka khaasatan keliya inuu sanadku daciif noqdo laakiin matniga u badbaado wayakunu matnu saxiixan way dhacdaa iyaduna mithlu xadiidi yacla binu cubeyd ninkaa la yidhaha yacla binu cubeyd riwaayadiis xadiidkiisa can thawriy sufyaan thawri uu ka wariyey can camr bni dinaar uu kasii wariyey can ibni cumara marfuucan xaal uu yahay nabigu wuxuu yihi albayicaani bilkhiyaar xadiis saxiixa mutafaqa albayicaani bilkhiyaar faqad wahima waxaa ismoodsiiyey oo khaldamay yaclaa ninka la yihahdo yaclaa binu cubayd calaa sufyaan thawri uu ka wariyey riwaayada sufyaan thawri wahmi baa galay oo yaclahaasaa wahmiga ku jira fii qowlihi buu marata isku moodsiiyey oo khaladka ka yimid qowluhu uu yihi camr binu dinaar hadalka camr binu dinaar uu yihi buu ku khaldamay inamaa huwa sufyaan ninkuu ka warinayo waxaa weeyaan cabdullahi binu dinaar ee maaha camr binu dinaar haddaba sanadkii soomaartid ninkaasaa galay ciladaasaa gashay laakiin matnigi may saamaysa maya wuxuu le fa almatnu matnigan albayicaani bilkhiyaari ah saxiixun waa saxiix wain kaana fi lisnaadi sanadkuba ha ahaado cilatu qalad ciladaa qaladka ee ninka leeya yacla binu cubeyd u qaldamay ee camar binu dinaar uu yiri meesha uu cabdullaahi binu dinaar dhihi lahaa qaladkan haba jiro laakiin matniga waa saxiix sababtu maxay tahay wuxuu leeyahy laba nin oo hiqa mu isku bedelay un liana kula mid kasta oo min camarka camar binu dinaarka uu ku khaldamay iyo wa cabdullahi binu dinaarka uu ka tegey mid walbaba hiqatu hiqo wey fi ibdaalu hiqati nin hiqo lagu bedelo bihiqatin hiqo lagu bedelo laa yaduru ma dhibaayo sixata almatni matniga sixadiisa ma dhibaayo wa in kaana siyaaqu lisnaadi sanadka lasoo taxay haba noqdo khaطan gif ha noqde oo camar binu dinaar waa khalad waxaa saxa cabdullahi binu dinaar min xayثu khada waa jira laakiin laba nin oo hiqa baa isku bedeshay matnigu waa jira matni jiro oo saxa weeyaan ashhru musanafaati fiihi musanafaadka laga alifay mucalalka kuwa ugu mashhuursan kitaabu cilal ibn madini baa jira ba cilal xadiid ibn abi xaatim baa jira jim alcilal wamacrifat rijaal axmed bn xambal baa jira daal alcilal kabiir baa jira wcilal sair tirmidi labadaba leeyahay ha alcilal waarida fi axaadiid nabawiya daar qudni wahuwa ajmacuhaa intaa lasoo sheegay midka ugu kulmin badan ugu waasacsan waa midka daaru almukhaalafa lihiqaat waa sababtii toddobaad wey almukhaalafxadiidka eh, lagu daciifinayey almukhaalafatu baa dacniga keena dacnigii eh, raawigaan ka hadlayni lilhiqaati hiqaadi baa la khilaafay raawi wuxuu khilaafay hiqaadi buu khilaafay inuu hiqaada khilaafo waa sabab xadiidka daciifsawi ida kaana sababu dacni hadduu yahay fi raawi mukhaalafatuhu lihiqaad hadduu hiqaada khilaafo wahuwa mukhaalafadaasi asababu saabic waa sababtii toddobaade tobankii sababoode dacniga ahaa tii toddobaad weeyaane fayantaju waxaa ka dhalani can mukhaalafati mukhaalafadiisa raawiga lithiqaati u khilaafay khamsatu anwaacin shan nooc oo min culumi xadiid kamid a ayaa kasoo boodi meeshaas mukhaalafada waxaa isku eh oo soo hoosgeli shan nooc oo culumulxadiid kamid a oo maxay yihin shantaa nooc ee mukhaalafa soo wada gelayso almudraj walmaqluub walmasiid fi mutasil asaniid walmutarib walmusaxaf shantaaba waxay ku ciloobeen ama ku daciif noqdeen bisababi mukhaalafati thiqaat raawi baa hiqaadii khilaafay mudraj buu la yimid maqluub buu la yimid almasiid mutlsl asaniid buu la yimid mudarib walmusaxaf buu la yimid ah, intaasba waxaa weeyaan mukhaalafa ayaa la dhahaa korka koowaad marka hal bay ka yihiin toddoba ay ka yihiin oo lambarka toddobaad bay qaadanayaan laakiin lambarka toddobaad baa tafsiil yeesho shan xaba kasii hoos baxday fa kaanat ilmukhaalafatu siday kale noqonayaan waa kan haddaad aragto mukhaalafa bitaqyiiri siyaaqi lisnaad sanadkii siyaaqiisii oo la bedelay ah sanadkii oo la bedelay oo lasdabamariyey taqyiir lagu sameeyey aw mase bidamjin taqyir isnaadi sanadkii oo la bedelo tagyiriyey qof la geliyey aw bidamji mawquufin bimarfuucin xadiid mawquuf ah war mawquuf ah oo war nabi aan ahayn yaa waxaa la dhexgeliyay bimarfuucin xadiid marfuuca fa yusamaa waxaa lagu magacaabaa almudraj marka soo maarta mudrajki iska sanadkana waa galaa matnigana waa galaa waa inoo imaan doontaa soo faahfaahsane wain kaanat ilmukhaalafatu hadday mukhaalafadaha ay tahay bitaqdiimin aw taakhiir waxbaa lakala hormariyey sanadkii baa lakala hormariyay ama matniga la hormariyay labada waa gashaaye fa yusama almaqluub baa iyana la dhahaa wain kaanat ilmukhaalafatu hadday mukhaalafada tahay biziyaadati raawin raawi baa meesha lagu ziyaadiyey sanadkaas kuma jiro sanadkana waa wataa matnigana waa isku mid fa yusama waxaa lagu magacaabaa almaziida fi mutasil asaniid baa lagu magacaabaa waa inoo imaan doontaa fa almaziidu fi mutasil asaniid wain kaanat ilmukhaalafatu hadday tahay biibdaali raawin biraawin raawi baa raawi kale lagu bedelay sanadka markaad fiiriso hebel baa ku jira kana hebelkii mah ku kala ku jira xadiidku waa abubakr baa warinay maya cumar baa warinay maya cuثmaan baa warinay ibdaal raawi biraawi oo bxusuuli tadaafuci tadaafuc baa dhacay iyo mukhaalafa iyo iska horimaad fi matni matnigii baa tacaarud ka yimi daahirkiisi walaa laba xadiid waa istacaaruday walaa murajixa wax kala rajixi karana male xadidkan isaga waa hal xadiid oo matnigiisi iska hor imaanay fa yusama mudarib baa la yihahda almuarib mudaribun cinda ahli lfani wain kaanat imukhalafatu haday tahay bitaqyiiri lafdi lafdigii oo la bedelay maca biqaai siyaaqi siyaaqi xadiidkii siyaaqiisa ama sanadkii waa jooga lakiin lafdigii baa la bedelay muzaaxim iyo muraajim oo laisku bedelo kara muzaaxim iyo muraajim fa yusama almusaxaf ayaa la yihahdaa shantaba inoo imaan doontahay wa ilayka tafsiira albaxthi baarid mufasal ah oo kala dhigdhigan u ima buu kuleeyay ilayka waxaad u imaataa tafsiir albaxthi fiiha masaaisha shanta cala tawaali xiriir ah si xiriir ayagoo u taxan ayaad helaysaa bu kuleyahy almudraj ka bilow mudrajkaas oo mukhaalafada soo gelaya luqatan ismu mafcuul weeyaan oo min adrajtu baa laga keenay adrajtu shaya shaygii baan dhexgeliyey fi shayi shaygii kala dhexgeliyey idaa adkhaltuhu fiihi markaan dhexgeliyo oo wadamantuhu iyaahu aan dhexda u dhigo ah, dharkaan intaa laalaabata boosta dhexgeliso adrajtu thiyaaba fi fi shanta aw fi xaqiiba ayaad leedahay idraaj wey xagga luqada alidraaju macna idkhaal wsilaaxan mudraj waxaa isilaaxa lagu yirahda isilaaxu culama alxadiid ama musalaxu alxadiid maa iyo ladii midka quyira la bedelay siyaaqu isnaadihi sanadka siyaaqiisi iyo siduu u taxnaabaa la bedelay siyaaqu isnaadka sanadkiisi u socday buu meel kale madax la galay ama matni kale matni wax kale dhexda u galay oo udkhila fii matnihi matnigiisiiba waxaa la dhexgeliyay maa laysa minhu waxaan kamid ahayn bilaa faslin asagoo la kala saarin matnigiiba wax kala dhexgeliy xadiidkii aad waday baad warka dhexgelisay oon xadiidka kamid ahayn adoon kala saarin oon dhihin intana waa intii nabiga intana anaa la imaad adoon dhihin baad dhexgelisay marka idraajku inuu matnigana galo sanadkana galo tacriifka u horeysa ka faa'idaysanaysaa tacrifka horeysa maa quyira isiyaaqu isnaadina waa inoo imaan doonta midaalkeeda maa udkhila fii matni maa laysa minhu bilaa faslina waa inoo imaan doontaa laakiin waxaad fahamtay inuu labadaba uu galo waa kan laakiin aqsaamuhu mudrajka qeybihiisu almudraju qismaani waa laba qaybood mudraju sanadka idraaj gala wa mudrajulmatni matniga oo mudrajka uu galo ko mudrajulisnaad soo qaado maxaa la dhahaa tacriifu huwa maa guyira siyaaqu isnaadihi sanadka siyaaqiisi wixii la bedela la dhahaa min suwarihi suurooyinkiisa waxaa weye saan ufahno an yasuuqa raawiya an yasuuqa raawiyu raawigu waa inuu soo kaxeeyo alisnaad sanadkii cadadana cadadana cadadana waa soo kaxeey soo ka sanadkii buu soo taxay markaasaa fa yacridu waxaa u banbaxaya caaridun wax kusoo banbaxay waxbaa istaajin a sanadki isagoo wado matnigi weli gaarin yaa waa dheda ugelaya wabaa dheda ugalay hadal baa dheda ugalay ama waxbaa istaajiyey ama waxbaa kusoo dhacay fa markaasu wuxuu leeyahay kalaaman hadal min qibali nafsi asaga naftirkiisiiba hadal intuu dhaho ayuu haddana mar labaad kusoo noqon matnigii hadalkaa marka isaga uu yidhi yaa fayadunna wuxuu u malaynayaa bacdu man dadka qaar samicahu sheekha maqlay ana dalika alkalaama hadalkaa asaga markuu istaagay uu ku hadlay huwa matnu dalika isnad sanadkaa matnigiisi inuu yahay ayuu u malayn fayarwiiyahu markaasuu qofkii waahimkaha wuxuu warinayaa canhu sheekhiisii kadalika matnigaas wixii oo matni uu ka dhigay sanadkii uu maqlayay intuu saaray hadalkii sheekha uu ku hadlaya iska muctaradka ahaa ayuu deena matni ka dhigaya mxuha <coughs> <coughs> <coughs> waxaan waa nuskadan ma qoreysataa middan cad middan cad maxay qori goy ma qoreysaa soo a ah. fayatagayaru wey waxaan kale xarakadan gogoan oo jaban o dhan iska tuur fayatagayaru waxaa bedelmaya siyaaqulisnaad a ah, sanadka siyaaqiisaas bedelay a ah, tacayaru ma jirto fayatagayaru eh, isnaad siyaaqulisnaadi sanadka siyaaqiisii ayaa marka tagayur ku dhacay a yatacayar haddaa tira fayatacayar waxaa ceeloobaya min alcaar siyaqul isnaadi baa caar galay lakin hadda fa yatahayar waxaan kasoo hadlaynay takyir waa kaan so maa ayaan soo marray tariifka waan soo tariifiyan fa maxaan idhi mudraj maxaa la maa uyira siyaaqu isnaadi soo maaha marka tii unba hadda natiijadii fa siyaaqu isnaadi sanadka siyaaqiisi baa isbedelay taghayur ku dhacay muxuu ku yidhi an yasuuqa araawi alisnaada raawigu baa sanadka soo kixiyey fa lahu caaridun waxbaa usoo banbaxay hor istaagay fa yaqula markaasu wuxuu leeyahy kalaaman hadal min qibali nafsihi hadal isaga naftiisa oo matnigii uu rabay inuu akriya baan ahayn ayuu iskaga dhawaaqay fayadunna waxaa maleeyay bacdu man samacahu dadkii maqlaya qaar ka mid a ah ana dalika alkalaama huwa matnu dalika alisnaad inuu yahay fa yarwiihi canhu markaasuu ka warin kadalika sidaas oga warin hadalkii uu sheekha ku hadlay een matniga ahayn ee hadal kale oo uu xasuustay oo kusoo dhacay uu iskaga dhawaaqay yuu sanadki asagaa matni oga dhigi markaasaa fa yatagayar sanadka siyaaqiisi ayaa isbedelay marka mithaalu qisatu thaabit ibnu muusa zaahid ninkii la dhihi jiray thaabit ibnu muusa ee zaahidkaa fii riwaayatihi riwaayadiisii uu wariyey muxuu wariyey man kahura salaatuhu bileyli xasuna wajhu binahaari ayuu wariyey a man kahura salaatuhu bileyl haweenkii ninkii salaadiisa ay badato xasuna wajhu wajigiisaa wanaagsanaada binahaari maalintii waa nuuraya waa iftiimaya salaatuleyga qofka tukada saasuu ayuu ninka thaabit ibnu muusa xadiis buu ka dhigi jiray xadiis buu ka dhigan jirayba oo uu warin jiray marka wahmi weeyaan oo warkaasi waa war mudraj ehe ma aha war nabi ma aha wa aslu lqisa qisada siday ku timid waatan asalkeeda waxay ahayd ana thaabit binu muusahan zaahidka ah ee xadiidka warka warinaya yaa dakhala soo galay calaa shariik bni cabdillaahi alqaadi buu usoo galay ninka la sharik bni cabdillaahi qaadiga ahaa wa huwa yumli isagoo yeerinayo wuxuu xalqadii uu fadhiyo oo cashirkii uu yeerinayo sanadkii intuu taxo ardadana ay yeersanayso ninka mustamliga la yirahdo muballiq la yirahdo uu gudbinayo ayuu ninkan yihaahdo thaabit ibnu muusa azahid iyo xilqadii soo istaagay lasoo kulmay wa huwa shariik oo yaquulu leh xadathana alacmash can abi sufyaan can jaabir sanadkaas yutaxay can abi sufyan can jaabir jaabir hadduu abi sufyaan ka adarat abu sufyaan can jaabir dalxa bnu naafic baa la dhaha dalxat ibnu naafic <clears throat> marka wuxuu yihi can abi sufyaan can jaabir ayuu yihi qaala jaabir wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam tuu yiriba ninkanaa soo istaagay saasu wejigiis u fiiriyey markaasuu wasakata intuu aamusay shariik liyaktuba lmustamli ninka mustamliga yeersanayey ee dadka gaadhsiinaya isagana inuu qorto fursad siiyo ah kuw dadkiiba usii gudbinaya mubaliq weeyaan ayagu way qoranaya markaaba isagana waa inuu qorto markaasaa liyaktuba inu qorto almustamli midka yeersanay ayuu aamusay deena shariik baa aamusay sanadka xaggee maraya jaabir qaala qaala rasullahi buu taaganya soo ma falamaa nadara ilaa thaabit shariik markuu thaabit oo meesha taagan saa u fiiriyey haabit ibnu muusa zaahidkii yuqaala wejigiisii buu arkay oo iftiimaya markaasu wuxuu yihi man kahura salaatuhu bileyli xasuna wajhuhu binahaari soo maarti warkaa warkam warnayo <clears throat> ninkii uu salaadiisa ay badato bileyl habeenkii xasuna wajhu wajigiisaa ficnaado iftiim minahaari maalintii qunacsanaada waqasada bidalika wuxuuna oola jeedaa warkaasi haabitan thaabit ka ayuu oola jeedaa lizuhdi zaahidnimadiisa oo waracihi waracnimadiisa iyo xalaal miiradkiisa iyo taqwadiisa iyo daacadiisa iyo zuhdi lagu yaqaanay yaa ka muuqata wey simahu fi wujuuhihim dadka ehlkhayrka fadliga marka lizudi waraci ayuu ujeeday asagiiba hadalka yuu ola jeeday fadana haabitu haabitna meel kale u aaday duqi haabita la amaanay dana thaabit wuxuu u maleeyey anahu warkaasi man kahura salaatu bileyli xasan wajhu binahaari warkaasi matnu dalika isnaad sanadkaas soo socday acmash abi sufyaan can jaabir qaala qaal maraayey matnigiis inuu yahayba anahu matnu dalika isnaad fakaana wuxuu ahaan jiray thaabit warkii dambe yuxadiu bihi kadalik saas ugu warin jiray xadathana shariik intuu dhaho shirk billah saa ka maqlay xadathana acmash can abi sufyan can jaabir qaal qaala rasul lah sal ly slam man katura salaatu bilail xasana wajhu binaar ibn maajah baa weriy fi sunani sunan ibn maajah soo maart waa khaldamay marka kafladaasi way dhacdaa qafladaas way dhacdaa sida waxay lamid tahay kii oo mxuu ahaa kii mustamlig ahaa mubaliq ahaa ee sheekhiisii markuu warka ka qaadayay wuxuu yihi xadathana cidda ayuu yihi xadathana ciddatun ayuu yihi markaasuu wuxuu yihi ciddatu ibnu man kan wuxuu ka wada xadathana ay tira tiro badan culimo fara badan baa noo wariyey buu ka wadaa mogta kana wuxuu umalaya inuu qof magacii yahay magaciisa markaasuu ciddatu ibnu man waa inaa iyo ciddahaas markaasu wuxuu yihi ciddatu ibnu faqadtuka <laughs> waa ciddihii aan ku waayey wataan ku waayaa yiri adigaba yani muqafil baa igu noqotay wey arday muqafil a igu noqotay <laughs> waxaa la dhahaa ciddahaas ina ina faqadtuka baa la dhahaa bu aan ku waayey aka waxyaala ka dhacay kamidta ayib mudraju matni matniga marka sanadka wuu galaa waan soo ogaanay mudrajki matnigana waa galaa haya bayquni muxuu imamku mudraj ka hadlay ya ya wlmudrajaatu fi اlxadiiثi maatad min bacdi alfaad riwaat itasala soo ma fafaahsaneen hadda sanad iyo matni buu kala qaaday tacriifuhu ma ay ladii baa la dhaha mudrajulmatnigan udkhila la geliyey fii matnihi matnigiisa maa laysa minhu bilaa faslin wax matniga aan kamid ahayn baa la dhex geliyey asagoon la soocin haddii la sooco oo uu dhaho warkaas nabigaa yidhi isagana dana sharx ahaan ama qariib uu fasirayo ahaan u sheego ama xugun uu ka saartay uu sheego arki doonaa sababta keentee dhibaato ma lahateen ma cadaynina bilaa faslin buu iska raaciyey aqsaamuhu halaathatu saddex qaybood buu qaybsamaa wa hiya saddexdaa qaybood ee mudrajulmatniga weeyaane an yakuuna alidraaju fiiha walxadiid <clears throat> idraajku inuu galo xadiidka awelkiisiiba waa lagu bilowdayba wa huwa qaliilun way yar tahay arrintaas laakinahu akaru akaru min wuquucihi akthar waa ka badan yahay min wuquucihi inuu dhaco mudrajku fii wasadihi mudrajulwasadku ka badan yahay mudrajulawalka mudrajka awaliga ah waa yar yahay laakiin wuxuu ka badan yahay mudrajka awsadiga oo kasii yar ba an yakuuna alidraaju inuu idraajku dhaco fii wasadi alxadiidina way dhacdaa dhaxdu ka galay wa huwa waa ka yaryahay min alawali mudrajkii aweligaha mdrشhkii hore ee horta dhacay waa ka yar yahay jim an yakuna اidrاaج في akhir اxadيiث xadiidka akhrigiis inuu dhaco whuw اlhaalibu inta badan idraajku wuxuu dhacaa markuu xadiidkii dhammaada matniga ahaa ee marfuuc ahaa nabiga alayه الsalaam gadaashiisuu dhacaa inta badan waa saas laakiin way dhacdaa in awelka u dhaco dhaxda inuu galana way dhacdaa amhilaة lahu mithaalo uu leeyahay mudrajka bianwaacihi ثaلaثa saddexdii nooc saddexdii noocba markuu horta galo iyo markuu dhexda galo iyo markuu akhriga galaba miaal miaal mithaalu liwuquuci idraaj waxaa lagu sheegay hada mithaalu weeyaan liwuquuci idraaj idraajki oo dhacay fii awali xadiidi dhacay wa sababuhu waxaa weeye sababta keenta ana araawiya qofka raawiga yaquulu wuxuu dhihi kalaaman hadal yuriidu uu doonay yastadila inuu daliishado caleyhi hadalkaasi bilxadiidi usoo daliishado hadal uu rabo inuu xadiid usoo daliishado ku hadli marka hore ah, sida fuqahada de ay dhahaan oo kale intay mas'alo sheegaan iyo markay marka raawuhu wuxuu sheegaya kalaaman hadal yuriidu uu doonaya an inuu daliishado caleyhi hadalkaasi bilxadiidi usoo daliishado ku hadli marka hore fayaatiya bihi hadalkiibuu la imaan bilaa faslin asagoo kala soocin oo hadalkiisii iyo matnigii xadiidkan kala soocin fayatawahamu saamicu qofkii maqlaya wuxuu ismoodsiini ana alkula isku darkan waxaan oo dhanba xadiidun xadiidun yahay ismoodsiin mithlu maa rawaahu lkhatiibu min riwaayati abi qatan wa shabaaba khatiib albaqdaadi wuxuu wariyey min riwaayati abi qadan iyo washabaaba faraqahuma waa kala geeyey <clears throat> laba dariiq buu ku kala keenay manaa can shucba ibnulxajaaj buu ka wariyey ay ka wariyeen abi iyo shabaabahan can muxamed bn ziyaadin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu nabigu yihi asbiqu lwuduu weylu lilcaqaabi min anar saas daahirka noqon saasay noqon asbiqu lwuduu weylu lilcaqaabi min anar marka inuu nabiga asbiqu lwuduudaa yiri bay u agtay soo maarti abu hurayra wuxuu yihi asbiqu lwudu whorsasamun dhihin abure wuxuu yii asbiqu lwudu intuu yiri yuu yiri qaala abulqasim wailcaqabi nar lakin riwaayada khatiib labada nin ayaa khaladka la yimid abuqatar iyo shabaaba waxay dheheen qaala abu hurayra qaala rasuulullahi bay dheheen waxay dheen war rasuul bay ka dhigeen war nabi bay ka dhigeen asbiqu lwudua weysada dharjiya weysada ku-xeel dheeraada weylun waadi naareed wuxuu usugnaaday lilcaqaabi cirbo mina naarta xaggeeda cirbaha aan biyaha la gaarhsiinin ee markii la weysaysanaya meelo yar iftiimaysa laga tegey hadhow naar baa la gelinaya oo lagu ciqaabay oo waciidkaasaa loogu goodiyey marka waciid daran oo aad oo shadiida weeyaan weysada ku xeel dheeraada iska ilaaliya inaad ka boodboodaan fa qowluhu asbiqu lwuduu lafdigaasi ama jumladaas mudrajun waa mudraj waa wax matniya la geliyey oo matniya mudraj matniya wey horta horena dhacday min kalaami abi hurayra abi hurayra hadalkiisii weeyaan kamaa sida buyina la cadeeyey fi riwaayat bukhaari baa lagu cadeeyey can aadam riwaayat bukhaari can aadam sheekhiisii can shucba can moxamed bin ziyaad can abi hurayra ayaa y ku imaatay oo kala cad oo banaan kala yaala qaala wuxuu yihi abu hurayra asbiqu lwudu ayuu yihi abu hurayre fa ina abalqaasim buu yihi nabi maxamed sala allah alay slam kunyadiisi wey nabi maxamed alayh salam qaala wuxuu yihi weylun lilcaqaabi min annaar buu yihi waysada hagaajiya buu yihi marka hadalka inuu hadal abu hurayre yahay asbiqu lwudu nabiga hadalkiisana weylulcaqaabi uu ka bilaaban waad aragtay riwaayadaas bukhaari baana ku cadaysay qaala alkhadiib alkhadiib albaqdaadi wuxuu yidhi wahima waxaa wahmiyey abuqadal wa shabaaba fii riwaayatihima riwaayadoodaasi lahu ay weriyeen can shucba ay ka wariyeen xadiidka calaa maa suqnaahu saan kusoo kaxeynay an soo sheegnay riwaayatu shucba ay wariyeen riwaayatu shucba ay ka wariyeen can moxamed bin ziyaad can abi hurayra dariiqa asagaeen soo maray wahmiga wuxuu ku dhacay iyo khaladka iyo ismoodsiiska abuqadal iyo shabaaba socda waqad rawaahu ljamu lkafiir jamaaco fara badan baa waxay wariyeen aljamu ay aljamaca alkafiru oo fara badan ayaa wariyey canhu shucbay ka wariyeen ka riwaayati aadam sida riwaayadan aadam can shucba can muxamed bn ziyaad qaala abu hurayra asbiq lwudu fa inama alqasim saa loo kala gooyey ee matnigii nabiga alay sl xadigi marfuuc ahaa iyo warkan abu hurayra sida riwaayada loo kala gooyey min riwaayati aadam can shucba ayaa ruwaad kale fara badan ayaa shucba ka wariyey marka abu qadar iyo shabaaba warkoodaasi waa war wahmi ah ismoodsiis ah idraaj ah mithaalu liwuquuci lidraaj idraajkii oo dhacay fii wasadi alxadiid xadiidka dhexdiisa galay maanta waa kan mithaalkiisi xadiidu caaishata fii badi lwaxyi xadiidkii badulwaxyigaha ee bukhaari uu ku bilowday fii saxiixihi kaana nabiyu sal ly slam caaisha warramaysa waxay jir nabigu wuxuu ahaa yataxanathu fii gaari xera wa huwa tacabudu saas tiri wa tacabudu marka zuhri baa iska le warke kaana nabi sal slm yataxanathu fii gaari xera alayaaliya dawaati cadad hadalka saas iskuu xidhnaa hadalkan wuxuu iskugu xidhnaa kaana nabiy sal slam yataxanathu kii cibaadaysta fii kaari xera buurtaas xero la yiraahdo gaarka ama godka ku dhex yaalla ee meesha dhakada kore kaga yaalla godkaasuu nabiga ku cibaadaysan jiray waa buur dheer oo buuraha maka u dha dheer kamida god marka xagga kacbada kusoo jeeda ayuu nabiga intuu galo kacbada wejigeeda u arko iyo halkaas kaga cibaadaysan jiray bimillati ibrahim alxaniif nabi ibrahim milladiisa xaniifadeed xubiba alkhala halkaasaa khalwada iyo keli noqoshada iyo dadka kadhexbixidooda la jeclaysiiyey irhaasaadkii waxyiga wey waxyiga markuu bilaabanayay iyo calaamaadkiisi wahwa wahwa taxanuthu maxaa la dhahaa waa lafdi qariibahe atacabudu marka wahwa tacabududaasa waxaa la dhahaa waa mudraj awsadi ah mudraj xadiidka la dhex geliyey dhacay wasadku dhacay dhexduu dhacay allayaaliya habeenuu cibaadaysan jiray dhawaati alcadadi tira saaxiiba faqowluh wahuwa tacabudu mudraju min kalaami zuhri zuhri hadalkiisi wey hadalkan wahuwa tacabududaasi maaha war nabi caaishana warkeedii maaha ee waxaa weeyaan zuhri oo taabici ah ayaa hadalkale iska leh mithaalu liwuquuci lidraaji idraajka oo dhacay fi akhiri xadii xadidka akhirkiisa dhacay waa kan xadiid abi hurayra marfuucan waa sida badan idraajka inta badan akhirku dhacaa abi hurayra xadiidkiisi muxuu yiri abi hurayra lilcabdi lmamluuki ajraani ah, xadiid intaas marfuuc buu ahaa lilcabdi lmamluuki ajraani addoonka mamluuga ah aladii yuadii xaqa allaahi wa xaqa sayidi baa la socotay adoonka mamluuki xaqa ilaahay iyo xaqa sayidkiisa gudanaya ajraani laba ajir buu leh xaqi ilahay uu gutayna ajir buu ka heli xaqi sayidkiisi uu gutay una khayaamina si fiican u gutayna ajir buu ka heli xadiidku sidaasuu ahaa marfuuc ku ahaa abu hureyra dhaartay marka dhaartii marka muuna kala bixinin intii marfuucaheeda lilcabdilmamluuki ajraani heediyo warkii muuna kala saarin sankan buu u xiray un wuxuu yihi waladii nafsii biyadihi allaha naftayda gacantiisa ku jirtaa ku dhaartay lowla jihaadu fi sabiili اlah jihaadka fi sabiili اllahi low jihada hadduuna ahayn wاlxaju walowla xaj xaj hadduuna jirin wa biru ummi walowlaa biru ummi hooyada baarifalkeediiy la joogideediiy khidmaynteeda haddaynan ahayn la axbabtu waxaan jeclaan lahaa an amuuta inaan dhinto walxaal ana aniguna mamluukan addoon laleeyahay anah ano addoon mamluuga inaan dhintaan jeclaan lahaa buyiri warkaa war nabi ma noqon kara ya waa mudraj aakhiri ah inuu mudraj yahay waxaa lagu garanaya warka war nabi maba noqon karaaba asaga kuu sheegi doono musanifka faqwluhu huw ladii nafsii biyadih ka bilow intaa hore waa marfuuc licabdimamluki aladi yudi ajraanidaas wladii nafsii biyadihida uu yiri ilaa akhirihi manaa ila akhirihi baa loo jeeda inta u dambaysa ilaa dhamaadka laga gaaro min kalaami abi hurayra abi hurayra hadalkiisi wey hadal abi hurayra wey mudraj baa la yihahdaa xagee baa marka mudraj muxuu kasii yahay awali mise awsadi mise aakhiri aakhiri wey liannahu inuu mudraj yahay oo abi hurayre warkii yahay waxa u daliila yastaxiilu waxaa mustaxiil oo suuragal aynan ahayn an ysdura inuu kasoo fulo dalika warkan minhu sal la alay sl nabiga warkan noocan inuu nabiga kasoo fulo mustaxiil wey wuxuu mustaxiil ku yahay wwaju istiaala waxa weeyaan liannahu laa yumkinu ma suuragal maaha an yatamanaa inuu nabigu uu majeerto oo doono ariqa raqiiqnimo iyo addoonnimo isagoo ilaahay nubuwo iyo risaala iyo khaatibulambiyaa afdal lkhalqi raxma lilcaalamiin ilahay ka dhigay inuu addoonnimo aminkan uu tamaniyey addoon inaad noqdaan jeclaanla u dhaho mustaxiil wey acla maraatib baa ilahay siiyey martabad u sareysa waa martabat alambiya sidiiqiintii baa kuxigay sooma marka ambiyada u horeysa lanu laa yumkin an yatamana riqa taa waa wejka koowaad ee lagu garan karo warkan in warnabi ahayn waxaa kaloo lagu garan karaa wlinahu waliana ummahu nabiga hooyadiis lam takun maynan ahayn mawjuudatan mid joogta xataa yabaraha xilli uu hooyadii u baarifalo ukhidmeeyo wax u qabtaba maba soo gaarin markuu hadalka ku hadlaayana hooyadii iyadoo yar isagoo yar saqiir oo sabi ah waa ti dhimatay ah. marka hooyada u baarifali wa umi haddaynan ahayn xaggay joogtaa marka ah. labadaas sababoodba waxaa lagu gartay inuu warkana nabiga alay slam nin midka hooyadiis ay nooleed baarigana uu ahaa ah, abu hureyre u ahaa radia allahu canhu hooyadiis waa islaamtay saxaabiyad bay ahayd aad buuna ugu baarifali jiray dawaaci idraaj idraajka maxaa keena dawaaci idraaj mutacadid waa badan yihiin asharo waxaa ugu mashhuursan maa yali waxyaalaha keena bayaan xukmu sharci xukun sharciga in la cadeeyaa la rabaa marka raawigii xukun sharciga inuu cadeeyu rabaa matnigiibu isagoon faslinino kala soocin ayuu ku dhex sheegi ba istinbaad xukmi sharci xukun sharcigu raba inuu soo saarto oo hada waladii nafsii biyadihidan waa istinbaad soo maarti lilcabdilmamluuki ajraanidii wuxuu ka soo saartay inay ficnaan lahi addoon noqdo haddayna arrimaha jirin istinbaad xukmi sharci min alxadiid qabla an yatima alxadiid xadidka intuun dhammaaninba ama maaratay aakhirkiisa wuu ku sheegi karaaye jim sharxu lafdin hariibin fi lxadiid asbaabta keenta idraajka waxaa kamid a ah sharxu lafdin lafdi in la sharxu raba hariibin hariibahon ala aqoona mashhuura fi xadid ku jira sida taxanuf oo kale wa huwa tacabudu buu ku fasiray kayfa yudraku lidraaj inuu warkan war mudraja yahay oon warkii xadiidka uunan ahayn matniga ahaa see lagu garan karaa yudraku lidraaju waxaa lagu haleelaa biumuuri umuur minha waxaa kamid a ah wuruudu lxadiidi inuu xadiidka soo arooro munfasilan asagoo ka soocan fi riwayati ukhra riwaayo kale ti hadda abu hurera waxaa kamid a ah bukhaari asbiqu lwuduu faina abalqasim sal l slam qaal waa kala saa waa la kala sooray saasa lagu garan kartaa ba waxaa kaloo lagu kala garan karaa altansiisu calayhi in la cadeeyaba mudrajkan min bacdi aimati lmualiciina culumada daalacashada badan aimada daalacashada badan ee in badan ku dhex jira mudaalacada iyo eh, raacitaanka xadiidka qaar kamid inay caddeeyaan o dhahaan warkan war nabi ma aha warkan matniga kamid maaha ina dhahaan jim iqraaru raawi nafsihi raawi naftikiisa inuu qirtaba anahu adraja hada alkalaam inuu warkan asagaa warkiisa yahay oo isaga dhexgeliyey daal istixaalatu kownihi warkan asagaa inuu ahaado istixaalatu kownihi sal slam nabiga inuu ahaado mustaxiilnimadeeda yaquulu mid ku hadlay dalika warkaas warkan war nabiga uu ku hadlay inaan ahayn oo mustaxiil ay tahay taasaa kamid a waxyaaba lagu garto mudrajka xukmu idraaji idraajka ama mudrajka xukunkiisa muxuu yahay alidraaju xaraamu biijmac lculamaa culamadu waxay isku raacsan yihin inuu idraajku xaaraam yahay banaanayn min almuxadithiina kamida ah culamaduba walfuqahaai kamida ah, wagayrihim culamada waxay isku raaceen bianwaacihim culama shareeca laga hadlayae inuu mudrajku xaaraam yahay wayusatnaa waxaa laga reebaya min dalika arrinka xaaraamnimada waxaa laga soo reebay maa kaana wixii ahaaday litafsiiri hariibin lafdi hariiba fasiridiis wixii loo keeno waa laga soo reebay fa inahu gayru mamnuuc mamnuuc ma aha walidalika facalahu zuhriyu baa samayn jiray wagayru min aima way samayn jireen wahuwa tacabudu kale laakiin inuu cadeeyo a wanaagsan ashhru lmusanafaati fiihi alfaslu lilwasli almudraji fi naqli kitab la yihahdo yaa iskale qadiy baqdaadi b taqrib lmanhaji bitartiib lmudraj ibn xajar baa iskale wahuwa talkhiisu likitaab alkhadiib uu khulaaseeyey wa ziyadatu aleyh waxna wa ku dardaray faa'iida ah almaqluub ugudub maqluubka ugudub waxaa isagana uu kamid yahay anwaacdii anwaacda kamid yahay maqluubka ma qismi mustaqilaha mise wuxuu dhex gelayaa qeyb tobankii muu kamid yahay tobankii si mustaqil ah wuxuu hoosgelayaa mukhaalafadii oo lambarkii qaadatay lamarkeed lamar todoba soomeen marka lamar todoba oo mukhaalafada ah waxaan kusoo qaadanay inay dhexgelayso shan shay shan shay baa dhexgelaya shantii shay waxaan soo qaadanay ya almudraj baan soo qaadanay maqluubna waa kan mukhaalafo wey tacriifuhu luqatan huwa ismu mafcuul min alqalbi baa laga keenay gedin wa taxwiilu shay can wajhi shay wejkiisii siduu ha laga isilaaxana waxaa la yihahdaa maqluub wlmaqlubu qismaani tala soo mu dhihi jir ibdaalu raawin ma biraawin qismun wa qalbu isnaadin limatnin qismun taa sax wey tafsiilkii weyan waa kan ibdaalu lafdin biaakhara in lafdi lafdi kale lagu bedelo fii sanadi xadiidi xadiidka sanadkiis a ah, sanadka xadiidka oo lafdiga lafdi kale lagu bedelo aw mase matnihi matnigana matni kale lagu bedelay bitaqdiimi kala horeysiin aw taakhiirin kala dambaysiin aba la kala horeysiy aba la kala dambaysiy sanadkana way dhacdaa matnigana way dhacdaa ibdaalu lafdin biaakhar lafdi lafdi lagu bedelo fi sanadi alxadiidi aw mase ibdaalu lafdin biaakhara fi matni alxadiidi ibdaalkaasi taqdiim ayuu noqdaa taakhiirna waa noqdaa wanaxwihi wixii lamida aqsaamuhu yanqasimu lmaqluubu maqluub wuxuu u qeybsamaa ilaa qismayn ra-isiyeyn laba qaybood waaweyn humaa maqluubu sanadi mid sanadkiisa la qalbiyo la gediyey wa maqluubu matni mid matnigiisa la dabagediyey maqlubulisnaad u imow wa huwa maqlubulisnaadi maa waqaca alibdaalu ayaa la yihahda ma iyo waa midka waqaca u dhacay alibdaalu bedelka fii sanadihi bedelka sanadku galay walahu qalbiga sanadka gala iyo isdabagediska sanadka gala suuratan laba suuro suurada koobaad waxaa weeye ko an yuqadama araawi ah, an yuqadama in la hormariyo araawi raawiga wa yuaqara la dibdhigo fi ismi axadi ruwaat yuqadima dheh an yuqadima araawiyu inuu raawigii hor mariyo yuakhira uu dib mariyo fii ismi axad ruwaad ruwaada mid kamida magaciis ayuu kale hor marin oo kale dib marin an yuqadima araawi inuu raawigu dib hormariyo wa yuakhir aw wa uu dib mariyo fii ismi axad ruwaati ruwaada mid kamida magacoodii iyo wa ismi abihi aabihii iyo asagii magaciisi buu kale marin oo kale dib marin oo raawigii magaciisi buu gadaal marin eh, ah, eh, aabihiina hor buu marin ka xadiiثin oo kale marwiyin la wariyey can kacab bn mura saasuu ahaa kacab bn murata buu ahaa oo kacabka ibnigii la dhalay murana abi buu ahaa raawi baa marka yimid wuxuu sameeyey taqdiim taakhiir buu la yimid fayarwiihi raawi wuxuu wariyey can murata ibni kacab buu yidhi soo maarad wuxuu kala hormariyey ismu axadi ruwaati wa abihi raawigii aab iyo aabihi buu kala isdaba mariyey kacab binu mura ayuu ahaa markaasuu isdaba mariyey murata binu kacab buu yidhi marka waa qalb lisnaad nooca koobaad nooca labaad ee qalbulisnaadka waxaa weeye an yubdila araawi inuu raawiga bedelo shaksan biaakhara qofbuu qof kale ku bedelayba kaa waxay laba nin oo isdhashay oo uu aabihii wiil ka dhigo wiilkiina aaba ka dhigo ka waxaa weeyaan raawi qofkan qof lagu bedelo wey biqasdi alikraab inuu dadka hariib ooga dhigo oo ay aad u fahmi waayaan buuna rabaa hariibeyn buu qasdaya la fahmi waayo ka xadiidi mashhuur xadiid mashhuur ku ahaa can saalim saalim bin cabdillaah ayuu intuu u imaado fayajcalu wuxuu ka yeelaya araawi can naafic buu ka dhigi ah, riwaayatu salim bay ahayd markaasu wuxuu ka dhigay riwaayatu naafic naafic mawlm labadaba cabdullahi bin cumar bay toos oga wariyaan oo midna waa mawlihiisii midna waa wiilkiisii marka taasna waxaa weya qalb lisnaad bay noqotaa wa kaana yafcalu dalika min aruwaat dadka ruwaadda ee sameeya qalbulisnaadka isticmaala waxaa kamid ahaan jiray xamaad binu camr anasiibi ninka la yihahdo qalbulisnaadku caanku ahaa wmihaalhu bmihaal si wuxuu le xadiiثu rawaahu xamaad nasiibiyan xamaad bnu camr nasiibi xadiid uu wariyey can acmash buu ka wariyey can abi saalix buu yihi can abi hurayra marfuucan waa dhameeyey sanadkii wuxuu yihi ida laqiitum almushrikiin wa xadiث marka xadiث weeyaan ida laqiitum almushrikiin markaad gaalada la kulantaan fi طariiqin wado falaa tabda'uuhum bالsalaam salaamta ha ku bilaabina haddayna salaamaanna wa calaykum undhaha fahada xadiiثu maqluub sanadkii xadii maqluub sanadan wey waa qalbi isnaad baa galay qalabahu xamaad ninka xamaad binu camar nasibi la yihahda isdaba mariyey fajacalahu wuxuu ka dhigay can alacmash ayuu yihi acmash meesha kuma jiro wa huwa macruufun wuxuu macruuf ku yahay abu salix waxa ka wariya can suhayl wiilkiisa ka wariya abu salix asamaan wiilkiisao suhayl la yihahda ka wariya macruuf wuxuu ku yahay can suhaylin ibn abi salixin can abihi abi salix can abi hurayra hakada sidaasuu akhrajahu muslim kusoo saaray fi saxiix marka inuu yiraahdo acmash calabi saalix meesha uu suhayl dhihi lahaa waa qalbi lisnaad qalbi lisnaad weliba noocii dambe oo ah an yabdula araawi shaksan biaakhara biqasdi liqraab kanay soo gelaysaa nin buu nin kale ku bedelay inuu qariib ka dhiga bashi oo riwaayat alacmash can abi saalix can abi hurayra buu yiri wala riwaayatu suhayl bin abi saalixin can abihi can abi hurayra wa hada nawcu min alqalbi noocan qalbiga ah huwa aladii waa midka yudlaqu lagu idlaaqo calaa raawiihi nooca ninka sidan u wariya oo nin un waxba ka maqlay intuu meintuu meesha geliyo midkiisi meesha ka saaro waxaa lagu idlaaqaa anahu raawiga noocaasa yasriqu lxadiida xadiidka inuu xaday ah, saraqat lxadiid baa la dhahaa asariqa bilxadiid xadiidna xaday weeyaan waxaa yeelay acmash buu meesha soo geliyey ninkii hasuheele meesha ka saaray marka sariqa la yimid saas u yaqaanaan muxadidiintu ba maqluub lmatni u now wa huwa maa waqaca alibdaalu fi matni maanta matnigiibaa la sdamariyey walahu suuratayn laba suur uleyahy isaguna ayda sidii sanadkaba uu laba suura ulahaa ayuu isaguna laba suur uleeyahay suurada koobaad ama nooca koobaad an yuqadima raawi raawi waa inuu hormariyo wa uu dimariyo fi bacdi matni xadiid xadiidka matnigiisa qaar ka kala hormariyey midna waa dimariyey wa mithaalu abi hurayra cinda muslim fi sabca aladiina yudiluhum ullah xadidka muslim ee abu hurayra weriye muslim ku ee nabiga aleyh isalaatu wasalaam fi sabca xadidka waa mutafaq wey lakin dariiqan hadda qalbiga dariiqan qalbiga ku dhacay yaa muslim baa weriya fi saxiixi kitaabi zakaat marka wuxuu leeyahy fi sabcati aladiina toddobada yudiluhum allahu ilaahay u hariyo fii dili harkiisa yooma maalin un laa dila hoos jiro ilaa dilu harkiisa mooyeene fa fiihi toddobadii markuu sheegayo waxaa kamid a ah riwaayadan muslim warajulu nin tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaqa fa akhfaaha waa qariyay sadaqadii xataa laa taclama ilaa ayna ogaanin yamiinuhu midigtii baan waxba war ka haynin maabayna war ka haynin tunfiqu ay bixinayso shimaalu bidiis midda wax bixinaysa ya oka waa islaamani soo maartid midigtii baa maanta warkeena bidixdii ba shaqaysanaysa marka mana saxra maaha bid wa laguma qabanin midigta wa lagu qabanin midigta wa lagu qabtay xadiidku saasuu mutafaq ku yahay oo muslimka laftigiisa dariiq kale kusoo wariyey bukhaarina ku wariyey laakiin dariiq kale oo muslim uu soo saaro oo maqluuba ayaa jira oo sidan ku yimid ah, laa taclamu yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu waxay bidixda bixinayso waxayna ahayd ma tunfiqu yamiin eh, laa taclamu shimaaluhu ma tunfiqu yamiinuhu bay ahayd bidixdaan ogeyn waxay midigta bixinayso fahada miman qalaba waxyaalihuu dabagediyey bay kamidta calaa bacdi ruwaad ruwaadda qaarkood ay gediyeen dabagediyeen o isdaba mariyeen taqdiim takhiir wa huwa waxaa weeye xadiidka lafdigiisa saxda xataa laa taclama shimaaluhu bidixda ilaahaynan ka ogaanin maa tunfiqu waxay bixinaysa biyamiinuhu midigtiisa saas aheed marka qalbiga matniga laba suura ahee suurada koobaad wataas suurada labaad an yajcala araawiya inuu raawi u yeelo matna alxadiidi xadiidka matnigiisa calaa isnaadin aakhara sanadkan dabad ugeliyeyba wayajcala isnaadahu sanadkana limatnin aakhara dabad ugeliye wadalika biqasdi imtixaan imtixaan baa lagu jira iyo wagayrihi wax kale oo keyrkiisba way dhacdaa imtixaan qofka la imtixaamayo qofka hadii la imtixaamana de wixii khalad tamwiihoo lagu khaldo inuu iska saxo iska ogaadaa la rabaa hadduu iska ogaan waayo waa loo cadeen hadhow waa loo cadeen taa marka dhib ma lahaateen dhib ma laha an yajcala raawi matna hada xadii ala isnaadin aakhar matnigan buu sanad kale gelin wayajcala isnaadu sanadkiisana limatn aakhara buu yeeli wadalika biqasdi imtixaan buu la jeedaa inuu imtixaanayo ayrihi mithaaluhu maa facala ahlu baghdad reer baghdad waxay ku sameeyeen maca alimaam albukhaariy imam bukhaari raximah llahu tacaala bukhaari baa taala situhu intashara sumcatuhu sumcadiisii iyo magaciisii baa faafay meel walba nin bukhaari la yidhaahdo oo xaafida oo daciif iyo saxiix banaanka kala dhigay awal man mayaza saxiixa an daciif ayuu ahaaye ayaa la sheegay dhul ard khuraasaan iyo dhulkaasoo dhan madiina ku qori jiray kitaabkiisa madiina nawowi xijaaz ayuu joogay masjidu nabawi caleyhi salaatu wasalaam qamarka iyo dayaxuu ku qori jiray intaasoo sano ayuu ku qorayay mujtahid buu ahaa halkii xadiida uu qorayana intuuna qorinba intuu weysaysto oo ragcadoo tukado ayuu deena istikaaro ilahay weydiisa u qori jiray marka cibaadadii daacu ku wadaa cilmigan aad arkaysaan daaca iyo cibaado iyo allabari iyo gacmo korutaag iyo salaatuleil iyo ilaahay bari fara badan buu ubahan yahay wataqu llah wayucalimukum llah in tattaqu llaha yajcal lakum furqaanan marka kala baxa iyo faa'iidada iyo nuur cilmi waxaa lagu hela ataqwa warka bukhaari radi allahu canhu inuu xadiis kitaabkiisa ilaa hadda wax u dhawaada laleeyahay oo dhammaantii talaqat ilumma bilqabuul la yidhaahdo qabuulka xag allah ka horreeyey xag allah marka hore laga aqbalay markaas dadka xadiiskana qabuul loo dejiyey radia allahu canhu ardaa marka warkiisii marku faafay baghdad oo hadday ahayd meeshii khilaafada iyo maaratay ay muslimiinta caasimadu ahayd culimadii oo dhan jahaabidada ay fadhiyeen culimadii jahaabidadaha ay fadhiyeen axmed bin xamal shaybani iyo raggii meeshii fadhiyey marka hore dee shaam shaafici laftigiisi waa jooji marka masar u wareegay abu xaniife iyo saaxiibeyhi meeshii fadhiyeen weeyaan meeshaas marka madiinat alcilmi bay ahayd magaalada ayada <clears throat> daar salaamna waa la madiinat salaam baghdad culamadeediiba marka warkii maqlay waa soo galay marka bukhaari xaflad weyn baa loo dhigay waa laskugu imaaday raggii culamada ahaa ee la yaqaanay farta lagu fiiqayo magaalada ayaa waxay dhh mal ninkan maanta in sida la sheegay ay jirtay in laiska buunbuuninayo aan kala xaqiijino maa facala ahlu baghdad maca alimaam albukhaariyi waxay ku sameeyeen id goortii qalabuu ay gediyeen low asaga waxay u kala gedgediyeen miata xadiid boqol xadiid baa intii lasoo qaaday ayaa la dabagediyey boqol xadiid oo maca sanadkiisi wata ayaa lasoo qaaday toban nin baa loo heegay tobankii nin nin walba waxaa loo dhibay toban xadiid iyo toban isnaad oon islahayn toban xadii toban isnaad sanadku waa jiraa xadiidkuna waa jiraa laakiin sidan hadda ninka loogu dhiibay iskuma laha iskuma laha sanadkaasaa lasoo qaadi matnigaasaa lagelin kana lasoo qaadi kana lagelin toban baa laisugu dhiibay ninkan kana toban kana toban saf baa loo istaagay marka bukhaari waa soo dhexgalay fadhiisaa la yidhi maanta warkaada kala baxayaa markaasi wasaaluhu waxay weydiiyeen canhaa boqolkii sanad ee xadiid ee sanadka maqluubka ahaa imtixaan way weydiiyeen bukhaari imtixaanan xaala kowr imtixaan lixifdi ayagoo imtixaanaya xifdigiisii ayay su-aaleen nin baa hadli xadathana fulan an fulan an fulan an fulan an rasuul illahi sala allah aleyh wasalam matrigii buu tixi waa aamusay ah shib bukhaari ma hadlayo xadiidku xigib haddana akhrina isla ninkii tobankiisi markuu dhamaysto bukhaari waa aamusaya ah shib buu leeyahy kama jawaabaya hoostaa iska qanuufanaya waxaa le ninka waxba ma garanayo umuhimaatoa ah. waxaa loo lahaa waxbuu garani kowr waxay le war ukaadiye ninkan waxbuu soo wadaaye ninkan waxan malayna wax kale uu fahmay waxa la wada kii labaad baa sida akriya kii saddexaad baa sida akriya tobankii markay wada akhriyeen boqolkii ay dhamaystirantay yuu fakalay dani bukhaari markaasuu fakaday iskuma khaldin imaam xaafid ibn xajar raximah llah wuxuu leeyahay lama yaabani in bukhaari boqolkii xadiid sanadkeeda uu kusoo celiyo maxaa uu xifdisnaaba haddii boqolka xadiid iyo sanadkooda musbaqan mar hore usii xifdisnaa laakiin xifdigan hadda xaaliga ah yaan la yaabanahay buyiri toban nin oo hadda ninkiiba boqol toban xadiid haysta inuu midkii uhoreeyey intuu qabto uu dhaho xadiidkiisi uhoreeyey ka bilaabo ninkii uhoreeyey xadiidkiisi uhoreeyey intuu soo qabto haddana xadiidkiisi labaad isagoon kii saddexaad ugudbin soo qabto kiisii saddexaad uu soo qabto ninkii lamar labada tobankiisa xadis si u kala aad noo qabto taa la yaabana taa weeya buyi khaariq alcaadada midaan la yaabana midaa wey intaa hore wuu yaqaana hadi oo matniga sanadkuba soo xujiyeyba laakiin hadda markan la fadhiyo raggan waxay ku hadahadleen lucbadii ay sameen riwaayaddii iyo isla markiiba siday ahayd yuu kusoo fadhiisiiyey marka waxaa weeyaan ilahay baa ku xifdiyey subxaana wa tacala diintan diinta ilahay kuxifdiyey buu kamid ahaa raxmat caleyh ma facala taxanis faradahu wuxuu ku celiyey raddahaa axaadiistii wuxuu ku celiyay calaa maa kana caleyh qabla qalbi siday ahayd intaan la gedinin walam yukhdi ma ma gafin fi waaxidin minha alimaam alcuqayli asagana saasoo kale lagu sameeyey asagana sidaas u sheegay alasbaab alxaamila cala alqalbi maxaa ku xumbaaraya qalbigan ama isnaadiga ama matniga asbaabta qofka ku xumbaaraya inuu dabagediyo matniga sanadka maxay tahay takhtalifu lasbaabu asbaabta way iskhilaaftaa allatii asbaabta taxmilu ku xumbaaraysa qofka bacda aruwaati ruwaadda qaarkood ku xumbaaraysa cala alqalbi inay gediyaan wa hadihi asbaabta ayada ee ku xumbaana hiya qasd liqraab in loola jeedo waa dhacdaa ko qasd liqraab hariibeyn ah, inuu dadka ay dhahaan ninkan hariib ula yimid liyargaba annaasu si ay dadka u fi riwaayati xadiidihi xadiidkiisa werinteeda si ay ujeclaadaan kol fulan buu dhexgeli meesha ku kale dhexgelin si dadka udhahaan mutanawic ruwaad kala duwan wax ka wariya taas waa iqraab weeyaan dadku wax hariib inuu la yimid ayuu tusaya walakdi canhu deen asaga wax ka qaataan taas waa sababta koobaad sabab labaad baa jirto oo ah qasdulimtixaan inaan loola jeedan qofkan insaan lagaga tage in la imtixaamo laga mooliyo la mooliyo cilmigiisa iyo macrifadiisa la rabaa kadibna hadduu saxana waa khayr hadduu sixi waayna loo saxo qasdulimtixaan watakud in la adkaysto la hubsado min xifdi lmuxadithi muxadidkan xifdigiisa iyo watamaama dabdihi dabdigiisa inuu dhamaystiran yahay in la ogaadaa la rabaa alwuquucu fi lkhaطi walgalati min hayri qasdin ayada wa ku dhacda waa sabab saddexaad wey alwuquuc inuu dhaco qalbigan fi khada'i khada iyo walqaladi qalad min geyri qasdin asagan uqastayninba waaba isla quma yahayba xataa laa taclama shimaalu yamiinuhu ma tunfiqu shimaalu saasuuba sax u arkaaba oo qaldan yahy waa isla mariyey xukmu lqalbi haddaba qalbigaas sanad ama matnin la gediyey xukunkiisa muxuu yahay yakhtalifu xukmu lqalbi waa iskhilaafsan yahay bixasabi sababi lxaamili sababta ku xumbaartay caleyhi raawiga korkiisa sababtay u noqonaysaa sababta ayay u laaban xukunku fain kaana alqalbu hadduu gedintu tahay biqasdi liqraaq inuu dadka gariib ooga dhigo oo u tusa wax maaratay qariib eh, la yimid oo saal wax lagaga qaato falaa shaka waxaan shake ku jirin fi anahu qofka asaga ah riwaayadiisa noocaasa in laa yajuusu ayna banaaneen noocaas ma banaana liana fiihi waxaa ku sugan taqyiira lilxadiid xadiidkii baa badashahde matnigii baad yamiinuhu meesheedi baa shimaaluhu gelisay matniga nabiga alay slam kas baadma u samaysay haddii qasdigi qiraabad oo la jeedo saa oga kaga tagto waa arrin xaaraana maxaa yeeley waxaa ku sugan taqyiira lilxadiid xadiidkii baad badashay baad oodgedisay wa hada min camali lwadaaciin kuwa wadaacinta ee warka dejista ee xadiista nabiga alana war nabi ahaen war nabi ka dhiga ayuu soo gelayaa wain kaana hadduusan yahay qalbigaasi sababtiisa biqasdi imtixaan imtixaan sababtii haday tahay sidii bukhari lagu sameeyey cuqayli iyo fahuwa jaaizu way banaan tahay litathabuti in la sugto maan la rabay min xifdi muxadithi muxadidka xifdigiisi wa ahliyatihi inuu ehel u yahay xadiidka intaas la rabay in la hubsado wa hada bishardi se waxaa shardi ah haddaad imtixaanka u dhamaado an yubayina asaxiixa an yubayina inuu cadeeyo mumtaxinka asaxiixa waa inuu cadeeyo ama an yubayana in la cadeeyo asaxiixu saxiixa la cadeeyo qabla infidaadi lmajlisi majliski intuuna kala kicin infidaadka maxaa weyaan tafaruqa ah, lanfaduu min xawlika lanfaduu min xawlik marka qabla infidaad majlis majliskii imtixaanka uu ka jiray intuuna kacin waa in wixii sidiisa lagu soo celiyo oo la dhaho waxaan imtixaan baan oola jeednay warkii sidaasuu ahaa sanadka matrigaasu lahaa matriga sanadkaasu lahaa in la yirahdo wey haddii de bukhaari oo kale una noqonin qofka uunan isagaba hagaajinin wain kaana can khaطain haddayse khada iyo wasahwin sahwi iyo ismoodsiisi qalad uu yahay falaa shaka waxaa shake ku jirin qalbiga noocaas ee khada raawida xaggiisa gashay fi ana faacilu qofka sidaas sameeye macduur inuu yahay fii khadaih asaga khadagiisa waa loo cudur daari aakhra wax looma haysto laakin idaa kaurat idaa kahura dalika minhu waxba lama haysto xadiikiisana hadhow riwaayadiisa kale riwaayooyinkiisa kalena la daciifinahayo wa hadduu khadagiisa yaryahay wey laakin idaa kahura dalik hadduu khadaa iyo sahwiga uu ku bato minhu raawi xaggiisa mar walbaba isdabamarintaasuu ku jiraa fa inahu yukhilu arrinkaa asaga ah waxay hoos u dhigaysaa nusqaaminaysaa bidabdihi dabdigiisi bay nusqaamin wayajcaluhu wuxuu ka dhigaya hadeena daciifan daciif buu ka dhigayaa marka sababta sabab daciif keenta oo sayi inuu yahay baa imaanaysaa marka dabdigiisi yay dhaawacaysaa wayajcaluhu wuxuu ka dhigaya marka daciifan buu ka dhigi xukmu xadiidi maqluub xadiidka maqluubka xukunkiisa muxuu yahay <coughs> ama alxadiidu lmaqluub fa min anwaaci daciifi lmarduud anwaacdii xadiidka marduudka bay soo gelaysaa kama huwa macluum si la ogi wadalika liannahu mukhalifu liriwayati hiqaat mukhalifu la yimid leanay qofkan wax qalbinaya xataa laa taclama e, shimaalahu maa tunfiqu yamiinuhudaas ay hiqaadii dhan wariyeen yuu intuu khilaafayba wuxuu yihi xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu marka mukhaalafadaas mukhaalafat hiqa waxaa weye marduud waa la radinaya mukhaalafat hiqa wey ayb ashhur musanafaati fiihi kutubta ugu mashhuursan kitaabu raafic irtiyaab fi lmaqlubi min alasmaai walalqaab khadib baghdadi baa iskale wadaahiru min ismi lkitaab sida ka muuqata anahu khaasun wuxuu khaas ku yahay oo uu ka alufay sheekhu biqismi lmaqlubi maqluubka qeybihiisa alwaaqici fi sanadi faqad kii sanadka dhaxay alqalbu fi lisnaadi bas uu ka hadlay leanna wuxuu ku leeyahy min alasmaai walalqaabi buu ku yidhi alasmaa walalqaabna sanadkay dhacdaa marka kamuuna hadlin maqluubkii matniga ahaa ee laba qaybood usii qaybinay wallahu aclam bilah towfiq sala allah wslam ala nabi axmed